بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaad ee kamida min kitaabi qasmi الصadaqaat waxaynu soo marray inuu laba baab ka kooban yahay kitaabu qasmi الصadaqaat baabka koobaad oo ku saabsan fii bayaan اlasnaaf الثamaaniya iyo baabkii labaad oo ku saabsanaa fii kayfiyati الsarfi ilayhim qaabkii dadkaa sideedda ah wax loo siin lahaa fasalkaasuu hadda ku saabsan yahay waa baabkii labaad faslun fii kayfiyati الtaصarufi aw الsarfi ilayhim wa fiihi masaa'il qaabkii asnaamta sideedda loo siin lahaa wuxuu rabbi siiyey ayuu u fasal yahay an mas'alana ka bixi doonta an mas'alo ayaa ka bixi doonta masalada koobaad waa fii ma tucrafu bihi hadi الصifaat صifaatkaas faqiirnimada miskiinnimada qaaribnimada ibnu sabiilka wa fii sabiil الlah dadka asnaafta sideedda ah see loo garanaya masalada koobaad waxaa weeye fii ma tucrafu bihi hadihi الصifaat ayb tii koobaad buu ku ilaaba wuxuu uhi sheekhu man طalaba zakاatan ninkii zaka codsada wa calima اlimaamu imaamkuna uu ogaado istixqaaqahu inuu mudan yahay zakada ayada ah aw cadamahu iyo inuusan mudnayn wuxuu ogaaday inuu mudan yahay zakada ama wuxuu ogaaday in uusan mudnayn camila wuxuu ku dhaqmahayaa imaamku bicilmi ogaalkiisuu ku dhaqmahaya ruuxuu ogaayo inuu sakada mudan yahayna wuu siin kuu ogaaday inuusan mudnaynna wuu qadinoo wuu u diidahayaa maxaa yeelay haddaan saa la yeelin waxaa dhacaysa nin walba inuu qaato wuxuusan mudnayn taa la garahaati oo waa qaabkaad ku garan lahayd imaamku wuxuu ogaaday ninkan inuu ka mid yahay asnaaftii sideedda ahay ama wuxuu ogaaday inuusan ka mid ahayn wuu ku dhaqmahayaa cilmigiisa wailaa hadduusan waxba ogaanin taa waa waa qodobkii tillaabadii koobaad wey imaamkii muxuu ahaayey mas-uulkii wax qaybinayey cilmigiisu ku dhaqmi hadduu ogaaday inuu ruuxan mudan yahayna wuu siin hadduu ogaado inuusan mudnaynna waa u diidahaya wailaa fain iddacaa hadduu sheegto imaamkii labadaa midna ma ogaanin laakiin ninkii meesha taagnaaba wuxuu leeya waxaan ahay dadkii zakada rabbi siiyo faqiir baan aho miskiin baan aho haazi baan ahay oo haarin baan ahay buu taagan yahay fain iddacaa faqran hadduu sheegto waa la fiirinaya hadduu faqiirnimo sheegto aw maskanatan ama miskiinnimuu sheegtay lam yukallaf lagu mashaqayn maayo bibayinatin makhraati lam yukallaf bayinatan makhraati keen la odhan maayo mar hadduu asagu yidhaahdo faqiir baan ahay ama miskiin baan ahay xaalkiisana aan lala soconno hawshaa uu sheegta wax khilaafsan aan la ogayn maqhraati keen la odhan mahayo maxaa uu daliila xadiidka cabdla cubaydillaah ibna cadi bn alkhiyaar baa uu daliil ah laba nin baa nabiga u timid markaasay weydiisteen zakada in wax laga siiyo wuxuu nabigu haddaad doontaan waa idin siin walaa e, xada fiiha lighaniyin walaa liqawiyin muktasib kor buu u furiyey labadii nin nabigu niman xoog badan oo wuxuu arkay qurqurucsan faqri iyo miskiinnimon waa sheeganaya wuxuu nabigu hawsha ku beeniyey oo ku jebiyena ma hayo wuxuu yidhi waa idin siinaya haddaad doontaan laakiin waxaad ogaataan in shitum acطaytukuma walaa xada fiiha lianiyin walaa liqawiyin muktasib marka xadiikaasaa u daliil ah ayb fain curifa haddii la garto lahu lisaa'il baa loo gartay ama miskinnimada kii sheegtay ama faqiirnimada maalun maal baa loo garanaya inuu maal leeyahay ayaa la og yahay wadaca wuxuuna sheegtay talafaw xoolihii inay halaagsameen talafaw talaf almaal maalkii inuu halaagsamay oo ama baaba'ay ayuu sheegtay kullifa waxaa lagu mashaqayn bayinatan wen markhaati keen baa la odhanaya lianna alasla waa maxay waa in xoolihii ay weli joogaan ninkan hantiila lagu ogaa inuu xoole leeyahay baa la ogaa kadibbu wuxuu yidhi war faqiir iyo miskiin baan ahay zakada wax iga siiya oo xoolihii awel waa halaagsameen buu laga dhegaysan maayo ilaa uu keeno caddayn maxaa yeele anna alasla waa baqaa'u lmaal maalku baaqi yahay weeye wuxuuna sheeganayaa asalka wax khilaafsan wakadaa waxaa lamida in iddacaa hadduu sheegto ciyaalan maxas sheegtay iyo fil asaxi haddaynu qabsanno wuxuu niman yahow caruur baan haystaa iyo xaas iyo mashaqaan ahayoo maxas baa fadhida xoolihi halaysi wixii aan wax ku qabsan laha ama carruurta wax tari laha ayadna waa maxay yukallafu bibayina limaada lianna alasla waa cadamu اlciyaal asalka waaba inuusan caruurba horaan waxaa lagu ogaa inuu yahay nin muxuu ahaay doob ah bagamundo meelaha wareegaa lagu yaqaan iskaabolaa lagu ogaa xertaa iska dhexbooda maalinka dambi war xoolaha liidi maxaa yeelay goormaan guursaday two thousand fifteenki baan guursadayo laba carruuraa joogta waxna waama hayo waxaan leenahay waxaan kugu ogeyn ciyaal la-aani ciyaalka soo sug fil asaxi sidaas weeye maxaa yeele way dhib yar tahay haddii nin guursaday oo carruur dhalay sooma sahlan inuu markhaati keeno way u sahlan tahay odayga gabadha siiyey iyo xaaskii iyo reerka o dhan buu waa u sahlantahay inuu keeno dacwadiisaa keliya lagu siin maayo aصxu sidaasuu leey muqaabilkuna wuxuu le waa siinaya sida faqiirkii iyo miskiinkai bolatooya wayucطaa waa la siin haazin nin wabnu sabiilin biqowlihim aa lagu siin zakada hadduu haazi baan inaan duulaan rabaa saayana ma haysto ama uu yidhaahdo waxaan ahay musaafir waxna ma haysto warkaa ay sheegteen baa lagu siin zakadooda fain lam yakruja haddaysan bixin ninkii lahaa waan safrhaya hadduusan safrin haazigii lahaa waan duulayaana uusan duulin usturidda maalkii waa laga soo celi ilan baahi baa laydiin siiyey baahidii mar haddaydan ku qabsanin xoolahaas waa laydinka dhaqahaya lanna waa maxay sifat اlistixqaaq lam taxsul baan leenahay mudnaashihii aad ku mudan lahaydeen zakada ma aysan hirgelin zakada waxaad ku mudan inaad khusaa tihiin ama aad tihiin wado inankeed oo niman hili mxuu ahaayey safarkaa ku jira aad tihiin marbaa ti haddaan hirgelin xoolaha lagaga soo celinaya wayuaalabu waxaa laga dalbahayaa xoolo ururiy iyo wa mukaataban addoonkii xoolaha lagu dhigtay iyo wa haarimun ninkii qaamaysnaa bibayinatin baa loo dirahaya wuxuu ihi haarimbana waa qaamaysnahay iskada wax laga siiyo ku jiraay wuxuu mukatabana waa fi ku jira caamilku wuxuu hi walcaamilina calayhi baan ku jira xoolaha la idhiib asal waa maxaa wa inuusan caamilla ahayn ahayn mukaatibna ahayn bayina laga rabaa maxaa waa dhib way dhib yartao yaa daynta kugula natus arbaabu duyuun waa kuwan adugu mukaatab miyaa tahay sayidka kugu dhigtay xoolaha waa kan walcaamiliin yaad caamiluto maxaad soo ururisay yaa ku diray way dhiska dhib yarta sababaa marka maadaama bayinadu ay sahlan tahay soo joojinta keenideedu waa laga dalbahay wayuaalabu caamilu wamukaatibun baana ii dhigan laakiin wamukaatabun wey iyo wakaarimun bibayinatin baa laga dalbahayaa lisuhuulati mxuu ahayy lisuhuulatihaa inuu markhaatigakana u sahlan tahay sheekhu wuxuu ihi wahiya bayinadii ikhbaaru cadlayni laba lagu kalsoon yahay warkood wey laba nin oo lagu kalsoon yahay waay dhh annagaa markhaatika inuu yahay inuu khaarim yahay inuu yahay caamil wayugni canha labadaa makrati waxaa kaa deeqi ama wayugni canha caynlbayina makratiga waxaa kaa deeqaya alistifaadatu caanbixid hawshaa inay caan noqoto inuu ninkaa mukaatab yahay ama uu yahay aarim ama uu yahay caamil baaba caan noqoto alistifaada cindana fii baabi اlfiqhi waxaa weeye waa ikhbaaru jamaacatin yabcudu tawaau maca alkadib waa jamaaco saddex afar an lix jamaaco inay sheegto war oo ninkaa waa faqiir maalan waa miskiin maalan waa haarim war bay sheegeen jamaacadaasay fog tahay inay been isku raacaan oo iskaga maqhraati kacaan waa ikhbaaru jamaacatin yabcudu tawaaطu'uhum calى اlkadib ayb qolina waxay leeyiin may istifaadadu waa kal mutawaatir oo waa maxay waa ikhbaaru jamaacatin yastaxiilu tawaaطu'uhum cala اlkadib farq labada muran baa nugu jira oo waxaan leenahay istifaada waa ka tawaatur iyo ma ahee waa mid meel udhaaysa wey bayinadii labada ahayd iyo tawaaturkii meel udhaaysa oo maxaad u daliishateen xadiidka abiisan u daliishan oo muxuu ahaa ooma banaano inuu wax weydiiso ummadda su-aasho dhowr nin mooyeen kow nabi wuxuu ku daray nin taxamala ximaala ama ay ku dhacday jaaixa iyo faaqa ku dhacday uu iska ladmaa balaayun baa ku habsatay xoolihiisii muf bay baxeen eber ilaa ay yidhaahdaan saddex nin oo dawilxija min qowmihi ina fulaana qad asaabathu faaqatu nabigu laba madhin muxuu kordhiyey saddex waa badiyey ilaa ay isku raacaan saddex ninoo xoogwaalo oo tolkiya oo garaad iyo garasho leh ay dhahan ninka alilahi maanta waa waa khaariqo masaajidkii buu galay ee waxaa loo ururiyey marka istifaadadaas halkaasaan ku dhisnaa waana muuqataa shay waxaa jira hadda ruuxii kuu sheega toos adaan u sheegi karin laakiin suuqa yaalla oo caan ka ah adugu in saa hawsha lagugu tilmaamayo wayugni canha waxaa kaaga filan bayinada alistifaadatu caanbixid baa kaaga filan maxaa yeelay kaaga filan cafwan ama dani bay faa'iideen kalbayina ama cilmi bay faa'iideenoo tawaaturkii bay la toota wakada waxaa la mid a tasdiiqu rabidayn baa asna kaaga filan laba makhraati waxaa kaaga filan tasdiiqu rabidayn daynta ninka iska lahaa oo u rumeeya khaarimka waan qaamaysnahay buui waxaaba yidhi waa runtiio anaaba melyan kule bu nin baa madiinkii daynta qabay daainkiisii baa soo istaagay oo yidhi anaaba xoolaha kuli amay dhici karta inay soo heshiiyeen hoos iska ogyihiin o dayn sheego anaa kule aan dhihi kadibna xoolaha inoo qaad hadhowna aan qaybsanno ixtimaalka waa baciid baan leenahay alghaalib waa maxay waa sidaas asalka ah watasdiiqu sayidi baa ku filan fi lasaxi sayidkii baa wuxuu ihi anaa oo xoolaha ku dhintay rebudaynna waxuu laabanaysaa haarimka sayidka wuxuu laabanhayaa mukaatabka masalada halkaasu kaga baxay waa maxay waa shaygii lagu ogaan lahaa dadku inay sifaatkaa leeyihiin ima bicilmi اlimaam aw bidacwaahum aw bidacwaahum cala albayina saddexaasu kugu ururiyey imaamkii qaybinhayay baa og hawsha inay sidaa ama ruuxaa sheegtay waana hawl aan markhaati lagu sugi karin waa loo deenaya kalmiskiin wاlfaqiir ama waxaa weeye hawl buu sheegtay bayina in loo keeno way sahlan tahay bayanidabaa ku filaanaysa waa min albayina istifaadada kamida tasdiiqu rabi dayn baa kamid waaa kamid a tasdiiqu sayid lilmukatab intaa waa masladi maslada labaad ayb ha asagu isku filan yahay lafihiisu wuxuu maanta asagu ku cidgala u haystaa laakiin carruurtii baa baahan buu ujeedaa bixadi daatii wuxuu cuna u helaya suuqu gelhaya waa ninkaa xoog ban ordahay laakiin carruurtii baa baahan marka waa nooc min alfaqr saas u jeeda masalada labaad waa maxay fii qadri اlmucطa masalada labaad waxay ku saabsan tahay wixii la isasiin lahaa qadarkii sideeddaa sinfi waxa la siinay intee dhan yahay ee zakada laga siinayo sheekhu wuxu uhi wayucطى alfaqiiru faqiirku waxaa la siinaya iyo wlmiskiinu kifaayata sanatin sanad wax ku filan baa la siin inay maalin walba meelaha istaagaan o dawarsadaan o dadka dhibaan lama rabee sanad baa lala tuurahaya waa la fadhiisinhaya waxaan leenahay ku suga sanadka dambe zakadiisa waa laga nasin soo maa ayib laga yaaba xoolaha la siiyeyba intay ku ganacsadaan inayba hadhow ayagu sanadka dambe soo socda zakaba baxshaan baa dhici karta wayucطa alfaqiiru wاlmiskiinu kifaayata sanatin sanad wax ku filan baa loo dhiibay maxaa yeel lianna azakaata sanad walbay soo nonoqotaa marka min zakati min zakaati ilaa zaka ruuxa waa in la deeqo sababkii loo bixinayay xikamkan waxaa ka mid in faqiirkaa la deeqo ummadda laga fadhiisiyo yaaba ka mid ah fataxsul ma aha hal mar xoolo fadhiyo oo ku filan biilka laga bilaaba bisha koobaad ilaa bisha labiyo tobnaad ma wax loo jeeda maahe loo dhiibahayaa meeluu wax kala soo baxo waxaa la siinaya wa intu hadduu rogrogo wax kala soo baxo ku filaado gaadhsiiya bisha sanadka sanadkiisa kale haddii la nin walba intaa loo jebiyo zakadu marka laba ruuc oo qaadanba hal ruuc xoolaha dhama dhamaysanay qultu waxaan idhi al asaxu waxaa weeye almansuus ee la caddeeyey wa qowljumhuur iyo jumhuur fuqahaa ah, shaaficiy ujeeda hadda kifaayat alcumri alhaalib wey kifaayata sana la siin mahaye cumr haalibkiisa wax ku filan baa la siin cumru haalibkuna nusuustu waxay tiri waa maa bayna sitiin ilaa sabciin axaadiista lixdan ilaa toddobaatan ah weeye marka cumru haalibkaadu laga bilaabo ko yani maalinkaad dhalatay ilaa toddobaatan ama qaangaadhkaada ilaa toddobaatan ama lixdan cumru haalibku waa sidaa oo cumru haalib haddii inti intaa dhagax agee laga keenhaya saad moodooma jeeda wuxuu hi fayashtarii bihi wixii la siiyey wuxuu kusoo gadanaya caqaaran hanti maguuraana yastakiluhu uu kasoo wax ka soo saarto oo ka faa'iidaysto waxaa loo jeedaa waxaa loo samayn beer baa loo loo gadi waxaa loo gadi guri baa la siin gaadhi baa la siin dameer iyo awr baa loo dhiiba haddii tuuliya meelaha la joogo ka shaqaysaa la leeyahay intaa marka hadduu ku shaqayston aafa imaan maxay ku filan tahay cumrkhaalibkiisa ku filan saas wey ma aha hal mar ha loo tiriyo labaatan malyan ma aha waa koor ha loo dhigo hawsha ma aha ayib marka fayashtari waa tafsiru lilkifaaya kifaayadu cumru khaalibkay fasiraysaa ee ma aha qaabka hadda loo qaatay sidaa uu nawowi sheegay rag yar baa siduu raafici sheego kifaayatu sanatin bay u badan tahay sida uu sheegay imaamku mutaakhiriin dambe weeye qowl jumhuurku kuu sheegay waa mutaakhiriintii dambe amaa raggi hore ee shaaficida imaamka iyo asxaabulwujuh u badan sida raafici uu tilmaamay ayb asaxa wuxuu u jeedaa waa kii awjuhda ma ah kii masuudka shaafici hadda uma jeedo ayib ayib sheekhu wuxuu yihi marka fayashtarii bihi wuxuu ku soo iibsanayaa caqaaran buu ku soo iibsan yastakiluhu uu ka faa'iidaysta min alalla weeyo marka inuu faa'iida kala soo baxo wey wallahu aclam sidaasu sheekhu leeyay oo maxaan u leenahay liyastagni can الzaka zakadu ka deeqtoomaya adugu ama cumro khaalib ha la siiyo oo looga jeedo wuxuu naftiisa ku celceliyay ha loo sameeyo ama sanad wa ku ilaada hala siiyo bil meel loo saaro kifaayata sanad waxaan ka qadanay suubanu sal l sl waagi dambe khaybar iyo amwaashii reer baninadir soo gashay xaasiskiisa oo kii udhigi jira sanad ku filaada wixii ka soo hadhanoo ummadda muslimiinta iyo danahooda kale ku qaban jiray halkaasna iyadu taa ka duulah amaa tan waxaan leenahay xikmadu maxay ahayd ninkan ummadda in laga deeqay laga fadhiisiiyo oo qoraxda uusan wareegin see qoraxda looga fadhiisin karaa waa in la siiyo noolshiisa inta u dhiman meel kasoo saarto biilkiisa gaari baa la siin ama dhul beereed baa loo dhiibi ama dukaan baa loo diyaarin ku kaasa ama shirkad baa wa loogu tuuri uu biilka ka qaato iyadoona shaqaysa marka hawshaasi waa qaabkii loo agaasimi lahaa amwaashi zakawaadka wاlmukaatabu wاlhaarib addoonkii daynta xoolaha lagu dhigtay iyo kii qaamaysnaana waxaa la siin qadra daynihi dayntiisa qadarkeedii baa la siin ila masaladii labaad baynu ku jiraa fii qadri اlmucطa wixii la bixinaya la siinaya dadka dhibanayaasha haaribkan waaa laga so waxaa loo jeedaa waa midkii u daynoobay limaslaxati nafsihi ama kii u daynoobay liislaaxi daat اlbayn waa ka duwan yahay waa ka duwan yahay isagu qadra daynihi baa la siinaya wbnu sabiili ibnu sabiilkana maabaa la siin yuwasilhu gaadhsiiya maqsidahu meeshu u jeedo xaggeed u safraysaa meel heblo nooligu waa intee waa intaa intana waa nooligii intana waa sahaydaadi hore iso xoolo kalood baa tusha aw amase maa yuwasilu wax gaadhsiiyaan sayna mawdica maalihi maalkiisu meeshuu joogo war baa iga taalla beled inta ka dhaxaysana hadde waa hayjad cidlaah xoolihi ha laygu simuul xoolihi ha meesha ii joogo saaiday gaadhsiin layd u dhiibayna mawduc almaal maxaa yaele xaajadiisu waa baahane baahidiisuna waxay ku qadaran tahay ilaa maalkiisu uga tagahayo ama beledku u socday ahalkiisu jooga uu ka tagahayo waalxaajatu tuqadaru biqadariha wlaazi kii duulahayena waxaa la siin qadra xaajatihi baahidiisa qadarkeedaa la siin baahidiisa wax dhan baa loo dhiibi nafaqatan wa kiswatan masruuf iyo marasho baa loo dhiibi baahidiisu maxay tahay de waa inuu masruufna helo oo qarashkiisii marasho iyo dhar iyo halmadkiisii wixiisina uu helo hadda daahiban sii socod iyo waa raajican soo socodba hadduu sii socdo saayadiisii iyo marashihiisi iyo masruufkii soo noqodka ilaa uu kusoo noqonaya beledkiisa iyo gurigiisana intaas baa la baag baa loo dhiibahaya waa fahanteen balay intaa un wey wa muqiiman hunaaka halka asagoo kunagi saayadiisi waa la siin me xaggee u duulaysaa meel hebla halganku iyo dagaalku muddo intee laeg bil waxbaa la diyaarinaya billa waa dagaalamayna kadibna dhaawac gurasho wey noq shan bilood bay hawsha shan bilood kharaskeedi baa loo dhiibahaya sanad bay adaan sanadkaba waa loo tirinaya sii socod soo socod lan waa dan islaa nin ku danaysanaya ma daahiban tegid iyo waraajacan noqod wamuqiiman hunaaka halkaa asagoo kun furinta intuu joogayo xataa he waa la bixinayaa marashadiisi iyo masruufkiisi wa farasan wa silaaxan faras iyo hubna waa loo faras ba zake bixiye hantida zakadaa lagu soo iibin wey ila farasku zaka kama baxdo allahuma inuu baabu tijaara gala mooyeen hubna warkiiba joojo annagu zaka kama qaadno waa maxay xoolihii zakada ayaa ninkaa farasna loogu soo iibin u ku halgamo hubkiina loogu soo iibin wey wayasiiru wuxuu noqonayaa daali maxaa yeele wuu u baahan yahay wey haddii kale ma sacabuu taagahaya waran lu noqon miyaa meelaha iska wareegayo kolba kii dhaca qoriga ka qaata qoriga nin baa dilood qaadanhaya ama qariibu noqon ama salab buu noqon ayib wayasiru daalika wuxuu noqonaya wixii la siiyey ee sahay ahaa ama marasho ahaa ama hub ahaa ama fardo ahaa milkan lahu asagaa milkinayo iskale asagaa iskale oo gacanta loo geliyay maxaa yeelay lacagtii baa la siiye oo ku soo gato ama imaamkaaba intuu soo gado ku wareeji marka limaslaxati alislaam baa loo siiyey hawshana wuu soo qabtay marka see looga celi lagama celin karo wayuhaya-u lahu waxaa loo diyaarin asagaa haaziga ah walibni sabiil iyo ninka socotada ah markuubun gaadiidna waa loo diyaari oo sooyinkii faras soo siiyey farasku inuu daalay lama rabaan ku leenahay faraska isagoo dihin oo fayus loo waday loo garhwado inuu dagaalka tago faras baaba'ay oo cagaagay oo rafaaday oo daalay oo jid dheer soo maray hodhow masagaa boodada geli karoo fardaha iska dhicin karaba markuubun gaadiid baa loo diyaarinhayaa in kaana asafaru awiilan safarku hadduu dheer yahay aw amase uu yahay raakibku aw kaana aw ibn sabiil daciifan asagaaba taag daran safarku wuu dhow yahaye nin reero tabareeda way ninku waa iska yar calaana waa nin boosa waa nin aan tabar badnayn safarka socodkaa waa dhibaayaba waa in baqal la saaro dameer fiican loo diyaariyo wey kadibna faraskana la yihahdo aw kaana wuxuu noqday ibnu sabiilku ama khaasigu daciifan buu noqday laa yutiiqu socodka baan awoodi karin wamaa yanqulu calayhi zaada wa mataacahu intaa bes ataa ma ah waxaa kaloo la yanqulu calayhi zaad saayada wuxuu ku qaatana waa la siin faraskii iyo baqalkii ufuula iyo dameerkii saayadii baa laskugu darahaya waa kolonyadh asagaaba kolonyaah wamaa yanqulu calayhi zaada wamataacahu sahayda iyo alaabtiisa agabkiisa socodka wuxuu ku qaatay safarkana waa la siinaya maxaa baahan yahay ujeedadu maxay ahayd ibnu sabiilka xaajadiisii in la daboolo haazigana la daboolo intuba faras ku dagaalamo baahan yahay sahay u baahan yahay marashuu u baahan yahay gaadid buu u baahan sahaydii uu intaa calfan lahaa wuxuu ku qaataa loo baahan yahay haddii kale hadhow hantidii manac baa kaga soo tagahaya ilaa an yakuuna inuu yahay zaadku ama alaabtu qadaran qadar yactaadu miluhu xamlahu binafsihi wax yar hadduu yahay oo asagoo kale uu iska xambaarto meesha tugta iska saar degta iska saar waxaan leenahay waxba gaadid ku siin mayne tunka u rida intaa laba kooboo sonkar iyo muxuu yahay wax yaroo macaan lahayn hadday wuxuu iska yahy waxaan leenahay hore iska kaxayso intaa la saarima ilaa an yakuuna inuu yahay mooyeen zaadku iyo mataacdu weeye qadaran qadar yactaadu mil asagoo kale ay dhaqan u tahay xamlahu binafsi inuu naftii u qaatoon gaadid la siinin ayb maxaa yeele xaajadii baan keenaynin weeye wixii intaa ka badan hadii la siina waa waa shay ka baxsan baahidiisii waalxaajatu tuqadaru biqadar haddaynu soo marayni sheekhu wuxuu i waman fiihi sifata istixqaaqin laba sifo laba eh, sabab oo wax ku muta ninkay ku kulanto kitaab lmiiraas baad kusoo marteen mxuu ahaa kitaab alfaraa'id hadday ruuxu ku kulanto laba mxuu ahaaye sababaa irtin fardi iyo tacsiib waad soo iyo tacsiib laba jiha ka kulmahay intuba waad soo tii oo kale lamid tahay waman fiihi sifata istixqaaqin ninkay ku kulanto laba eh, sifo oo wax ku mudanayo maala waa ibnu sabiil dhan ah, mxuu ahaaye dhanna waa qaarin ayib dhan waa caamil dhan waa qaarin yucطaa waxaa lagu siinhayaa biixdaahumaa midood buu ku qaadaan faqad fi ladr haddaynu qabsano hal sifo un baan ma faqiirnimaan wax kugu siinaa mise haazinimaan wax kugu siinaa ma caamilnimaan wax kugu siinaa maxaan kugu siinaa mukaatabnimo yani labadan baa mid wa lagu siinaya maxaa yeelay isku cadafku rabbi isku cadfay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakin wاlcaamiliin waxaan leenahay yaqtadii atagaayur haddii hal ruux iskugu tegi laba sifo labaduna uu ku mudan kara in wax la siiyo ilahay baa isma daba dhigeen baan taagana adarku sidaasoo isagu leeyahay asalla waxaa weeye inaan laiskugu darin ruux laba laba dheefood ilaa bidaliil daahirkuna waa ka soo horjeeda wuxuu waa laiskugu dari karaa maxaa ila sababan baa kulmay kal fara kalmiraas ismana diidayaan iska hor iman mahayaan faslun fi lmasala fi almasala athaalita masaladii saddexaad buu ku saabsan yahay oo ah asnaaftii sideedda ahayd in la wada gaadhsiiyo zakadii oo lagu simo lagu ekeeyo ayib waxaanu soo maray masaladii koobaad ahayd bima yucrafu ifaadka ay wax ku mudan yahan see lagu garan waxaynu soo maray qadru lmucطaa waxaa dhiman ma lagu ekaynayaa sideedda sinfi zakada mise qaybtii meeshaa kuu joogta unbaad u dhiibi sheekhu wuxuu hi yajib waxaa waajibay isticaab اlasnaafi qaybaha zakada mudata in lagu simo lagu ekeeyo maalki in lagu ekeeyo zakadaabaa waajib ah waa goorma inqasama alimaamu wahunaaka caamilu haddii zakada imaamku uu qaybinayo caamilla uu joogo zaka soo ururiyey sideedooda baa lagu simahaya lanna waxaa dhici karta moogta zaka inaan caamil jirin marka toddobay noqon hayaan waa alcaamila meesha ka baxaay ayib inay dadku iskoodba ayagu zakada u keenaan baa dhici karta oo imaamka loo keenayba nin walba xoolihii u keenay caamilla uusan jirin maxay noqdeen toddobo hadduu caamil jiro sideed bay noqdeen sideeda baa lagu simaya wa hunaaka caamilun lidaahir alaaya sidaa ah aayaddu waa waxaan leenaha anagu laamta ku jirta waa laamu tamliik inama asadaqaatu lilfuqaraai laamta waa laamu tamliik sideedaa sanfi baa ilaahay mulki siiyey rabbi baana xukumay inta midkood la helahayo lagama tegi karo waa waajib hadduu badan yahay xoolo iyo hadduu yaryaba in loo yaryareeyaan taagan ayib wadaadda naga soo waxayd laamtu waa libayaan ilmasrif ma aha tamliik eeaamtu waay caddaynaysaa zakadu meelahay ku baxdo ee kama hadlayso haygii in lagu simi zakada in lagu simi dadkaa iyo lagu simayn ee waay kuu caddaysay meeshay ku baxdo meesha lagu bixiyo bay aayaddu ka hadashay saasay wada naga soo horjeeda dhibamala horta aan dhammayno wailaa haddaan caamil jirin faalqismatu calaa sabcatin waxaa loo qaybin toddoba hade waa iska dhib yar tahay fain fuqida bacdun barkood haddii la waayo sideeda kooxood baa koox la waayey facala lmawjuudiina inta joogtaa loo qaybo xilligii ibnu sala wuxuu yidhi hadda anagu saddexun baan haynaa sideedii sinfi saddexun baa baan ka haynaa wax kaloon hayna maba jiro maxaad haysaa waxaana fuqara iyo masaakiin iyo maxaan haynaa buuri iyo iyo khaarimiin bas ayib meel walba waa iska magaalo way dhacday marka dadkii sideedda ahaa waxbaan ka haynaa bu saddex sinfi waaqaca isbedeli kara dad la waayi karaa sinfaba la waayi karaa haddii la waayo barhkood inta joogtaa lagu ekayn lix baa la helay waa lagu simi afar baa la helay waa lagu simi ayib marka halkaasa inagu taagannahay almihim masl maslada lagu dagaalamo weeye xadiidkii saxaabigii ziyaad ibn xaris asudai baa asagu tilmaamahayo nabig nabigaa la weydiy nab zakada yaa askale nabig wuxuu ihi ilaahay lam yarda bixukmi الnabiy walaa hayrahu fi sadaqaati xata xakama fiiha huwa fajazaha amaanaa أجزاء fain kunta min tilka الأجزاء acطaytuka xaqaka ilaahay nabi inuu xukumo uma ogoleen zakada walaa kayrkii ilaahay baa sideed qaybood ka dhigay sideeddaa mid ka mid a haddaad tahay farahan kaa saare haddii kale ina kala wadi xadiidka dacfi baa lagu sheegay haddana way taxsiiniyaan dhibba ma laha marka aayadda iyo xadiidkaasaan isku xoojinaa laamtu cindana waa laamu tamliik ilaa la waaya mustaxiqiintii barhkoodna sinfi dhici kara ma jiraan laakiin xufaadda shaaficiyada ama muxaqiintooda waaweyn way ka garaan waxay dhn aayaddu kuma caddo in sideedda sinfiba lagu simhayo zakada ayib xaafid bin xajar isagu oon hawshaa inta badanba ka hadlin markuu talkhiiska maraayo iyo wuxuu yihi raafici buu radinaya uu laysa fi اlaayati ma yadul calى cadam اجtisaai اجtiزaaءi cafwan biicطaaءi sinf min الثamaaniya bal laysa fiiha ma yadul calى wujubi isticaabi الثamaaniya أو ma wujida min الثamaaniya bal waradat axaadiiث tadul calى khilaafi dalika uma dakara bacضa minha wuxuu ihi aayaddu kuma cadda buu i mana wax tusahaya aayadda kuma jiro sideedda barko inaan inaan muxuu ahaayey in sinfi ka mida sideedda aan la siin karin zakada ayib wax ku cad ma bal waxaan ku jirin buu i wujuub اlisticaab bal waxaan ku jirin maa wujida min aلثamaaniya in la siiyo ee aayaddu waxay sheegtay sideeddaa kooxood waa meesha zakada lagu bixiyay aayaddu ka hadasha talkhiis xabiibku sidaa ku yidhahda majaladka شhanaad laba kun hal boqol soddon iyo sideed abulxasan abulmaxasin الruyani kitabkiisa baxr اmadhab jaladka afraad laba boqol iyo konton wuxuu yidhaahdaa wa huwa اlاkhtiyaar in sideeddaa sinfi wixii marka adig ku sahlanaada aad aad zakada ku bixiso hal koox baa allaha ka dhigay oo zakadii oo dhan baad adunta fuqara bas aad u dhiibto ama mujaahidiinta bas aad u dhiibto way banaan tahay bui wa huwa اlاkhtiyaar litacadur اlcamali bimadhabina buuri madhabka anaga laguma dhaqli kara buuri zakadaadii ha la helo faqiir soo qaba in si miskiinna ii keena waa ka u dheji ibnu sabiil raadiya waa kana gaaris u socda ii raadiya khaarim waa ka intan ku dheji waaba imtixaan bur hawsha lagama bixi karaba marka wuxuu ihi litacadur اlcamali bimadhabina walow kaana shaaficiyu xayan la aftaa bihi shaaficina maanta hadduu nool yaho oo dhibkan haysta u arki lahaa bu wuxuu fadwan lahaa marka masale iyagaba hataa shaaficida isku hayaan way aan ka socon almasala araabicu sheekhu u gudbay oo ah jawaazu qasmi lmaaliki binafsihi fi lamwaali اlbaطina maaligu in rabulmaalku uu zakada asagu qaybin karo xoolaha qarsoon waa inaga sunna soo qaybina xoolaha in loo qaybiyo saddex qaybood qayb laisku waafaqsan inuu yahay maal daahira sida mawaashida geela iyo loda iyo ariga beeraha wax ka soo go-a iyo eh, maal laisku waafaqsan inuu yahay maal baain ah maal baain ah oo dahabkii lacagaha khaaska ah iyo maal laisku hayo madaahirba mise waa baain oo amwaalu tijaara curudu tijaara dukaamada iyo ganacsiga saddexdaa qaybood bay xooluhu noqdaan qaybta hore maalka daahirka ah asal waxaa iskale dowladda islaamka imaamka iyo umarada qaybinaya haddaad u keeni weydoo keenku dhahaanna inay kugu jihadaanba xaq u leeyihiin waa maalkii daahirka ah maalka baatinka ah waxaa kuu bannaan inaad imaamka u geysana waa kuu bannaan tahay inaad adugu qayb bixisana way kuu bannaan tahay haddaan markaa lagu toomin oo dhib kale meeshu iska jirin maalka asagoo laisku hay madaahir mase waa baatinba wuxuu raacayaa kolba dhanka uu u xoog badnaado masalada waxaana loo badanya inuu yahay maal daahir ah maxaa yeelay banaanku yaala dukaanmahu kaa furan ganacsigu la kala shubaayo wax qarsoon <laughs> ma jiro ayib sheekhu wuxu uhi waidaa qasama hadduu qaybiyo hantida alimaamu imaamki istawcaba wuxuu ekaynayaa uu ku simahayaa min الزakawaati اlxaasilati cindahu axaada kuli sinfin aan kala qaadno oo zakadii inuu qaybin maaligii rabulmaalka ama imaamka qaybinayo mas-uulkii dowladda waidaa qasama alimaamu istawcaba waa simhayaa ku ekaynaya min الzakawaati اlxaasilati cindah zakooyinka agtiisa yaala ama zaka baطin ha noqoto ama mid daahir ama mukhtalaf ha noqote ku simhayaa istawcaba aaxaada kuli sinfin bay iskugu xidhanta sinfin walba afaadiisa iyo kooxihiisa ayuu ku simhayaa qaybinti xaggee kaga simi min الzakawaati اlxaasilati cindahu zakooyinka agtiisa yaala ayb anahu laa yatacaaru alay sticaab bay leeyiin shaaficiyu imaamku asagoo hawshaa kuma adko meel walba mas-uuliin baa u jooga wakiillaa u jooga idan marka wuxuu leeyahy fuqarada intaa udhiiba oo masaakiinta intaa udhiba asagu wa dhib ah u dhib yartay amar yar buu bixin saanbu fartu ishaari kadibna waa lala kala boodahaya ragga qayban lahaa baa jooga wax culaysa kuma hayso laakiin maaligii asagu ma asagaa sideedii simi ba raadin kara xooluhu dhaqdaa mise ku la wareegaa maanto dhan xaggee wakada sidoo kale yastawcibu lmaaliku maaliku waa ku simhayaa axaada kuli sinfi in inxasara hadday koobmaan almustaxiquuna fi lbaled dadka mudan hayee min alasnaaf اtamaaniya hadday ku koobmaan beledka sideeddii sinfib waxaa laga helayaa beledku joogay mid walbana qayb ka joogta oo wafal bihim lmaalu maalkuna u wada deeqo hadday maxsuurin yihiin hantida kaa soo godan ay wada gaadhayso inaad ku sinto aydna waa waajib maxaa yeelay imaamkii baad lamid noqota lisuhuulaة ااsticaabi calayka wey inaad ku sinto waa ku sahlan tahay kalimaam asal waxaan lahayn laamtu waa laamu tamliig waa inaad hawsha gaadhsiiso baxdigaas waynu soo marray ilata ayib wailaa haddaysan maxsuurin ahayn maalkuna uusan wada gaadhaynin fayajib waxaa waajiba icطaaءu ثalaaثatin saddex inuu ka siiyo saddex sinfi inuu u dhiibaa laga rabaa sideeddii saddex sinfi inuu ka helo hadduusan sideeddii wada helaynin ama uusan wada gaadhsiin karin ama maalku uusan deeqaynin bal saddex kooxood ka soo qabo u dhiib wa tajibu taswiyatu baa waajibaysa bayn alasnaaf asnaafta in loo simaa waxbixinta iyo wax la siina waa waajib mujaahidiinta intaad siisay in la eg waa inaan ibnu siisa wey ibnu sabiilku iyagoo ama labaatan ha noqdeen ama malyan ha noqdeene waaxdoodii waax la-eg waa inay noqoto inta kale fuqaradu masaakiintu caamiliintu sideeddaas anfi markood waxaa la siin sideed waaxood oo isle eg kooxdii yaraata iyagu waa udanaya nin walba fiican buu qaadanaya kooxda isku badata iyagaa isku balcololay annaga wax nagama gelin waa fahanteen baan u malay zawjadu hadday marna ruuc la kacdo keligeed ama iyagoo afar ay rubc la kacaanso ayagoon isma dhibin iyagoo u taalla annagu horta kaarkaan u dhiibaynaa hadday hadday yaraadaanna waa u fiican tahay hadday ku badatana isku bataanna waa u daranta in la simaa waajiba maxaa yeelay qadiyat اljamci bibaawi tashriik baa sida aan leenahay wayajib taswi tajibu taswiyatu bayn اasnaaf waawljamciga tashriiga faa'iidaynaysa inama sadaqatu lilfuqaraa'i walwalwalwatan soo sunocota waxay keenaysaa weeye tashriik tashriiguna asalkiisu musaawaad baa yaa u badan weeye inkastoo muطlaquljamci wadaada yidhaahdaan haddana waxaan leenahay wadaajintaani laamna la isticmaalay isku qabo waxba looma kala badin karo haddii kale wa noqonaysa tashahi haddaan saa la yeelin waxa idiin furan waxaa wadaadow waxay leeyihiin waa mujarad tashahi iyo inaad wax ku qaybiso bilhawa haddii la ninku su doon ha yeelo boqol shilin buu u niman cawloweyno qaaribiin baa nalo suuqa ka shaqaysto malyan buu dhiibaya uu iskaga ciyaaraya w waa in la yihahda abadan awsh waxaad ku qaybisaa bitaswiya ayb laa bayna axaadi sinfi halka halka koox afraaddeeda inuu u simo ma aha waajib ma aha laakiin sinfin sinfi baad usimi fuqarada masaakiinta mujaahidiinta qaarimiinta baad usimaysa laakiin huzaadii ama ibnu sabiilkii dhexdoodii waa laga yaba ad abdi musaafirna aad siiso boqol kun cabdulaahi oo musaafirna aad siiso konton kun ama mxuu ahay labaatan kun kolba nin walba baahidiisa wey iyo qaabka kugu muuqata afraadu loo simay laakiin asnaafta ayaa loo simaaya maxaa ilaahay fuqaro usin buu yidhi oo fuqara waxsii iyo intan usi lama dhihin fuqara qudhigoodu usiisan daaliil ooma haysaan bay leeyihin shaaficiyo warkooduna war saalan ma waa quruxsan yahay maxaa yeele haddaan dhan hala simo xaajaadku ma koomi karaan xaajaadka mid walba dabti looma heli karo marka taa in loo daayo ijtihaadka maaliga ama loo daayo imaamka haddii laakiin aad ogaato fuqaradan tobanka ama khusaadan labaatanka ama mnusabiilka kontonka inay kulligood isku baahan yihiin tajib taswiya maxaa la helay daabit taswiya la helay marka waa waajib ilaa an yuqasima alimaam imaamku inuu qaybin hayaba mooye oo fa yaxrumu calayhi tafdiilu maca tasaawur xaajaat taa waxaa weeye maaligii baynu ka hadlayna laakiin hadduu imaamku qaybinayo asagoo inuu u kala badiya lamaba ogolaba eexa lagu tuhmayaa lann maaligu mas-uul buu ka yahay waana naaib can ilumma hadduu u simi waayo eexaalow baa loo arkay jaair ah laakiin adiga maaliga ma waxaad qaybinayso taswiyada way kugu adag tahay ko midda labaad waxaad u adleedaad qaybinaysaa war xoolaha iska lehe ciddaan ugu dhawaanaya anaana aqaana allaana aqaanaa aduguna intaana ku gartay qaadad le hadii kale orskata nin waalan babatahay hadduu buuqana xukuma yeeli karo laakiin imaamku waa yatasaraf biاniyaamati can alumma alislaamiya marka waa inuu cadli muujiyo wuuna awoodaa taswiyada wey fayaxrumu calayhi tafdiil inuu u kala badshaa ka xaaraam ah maca tasaawi اxaajaati baahiyuhu iyagoo siman yihiin limaada lisuulati الtasaawi calayhi bikhilaafi اmaalik baan leenahay imaamka waxaa u sahlan asagu inuu simo wada gaadhsiiyo maaliku laakiin waa ku adagta masaladii shanaad buu sheekhu u gudbay oo ah fi naqli sadaqaat zakooyinku meesha aad joogto ama maalku joogo ma laga sii qaadi karaa zakaa kugu waajibtay maalkii nairobi buu joogaa xamar ma loo xawili kara waxbaan ka bodo mhm. mhm. mhm. suhuulada farqi udhexeeya inuu ogaado atasaawil waa sahlatun cala alimaam mutacasiratun cala almaalik faariqa keliya udhexeeya muinta kale hadii nin walba u ogaado waxaa weeye waa waa qasab wey masaladii shanaad buu u guuro oo ah zakadu beledka xooluhu ay joogaan ay zakadu ku waajibtay dadka jooga waa in la siiyo fuqaradooda masaakiintooda intii sideedeedii rabbi sheegay baad siinaysa meel kale ma u rari kartaa mise maya tiibuu sheeku ka hadla qaxootiyada ma u rari kartaa soomaaliya ma u rari kartaa meel ka fog ma u rari kartaa waladharu waxaa weeye mancu naqli الzakaati adharku waxaa weeye inay reeban tahay zakadii in la raro lasii qaado laga sii qaado min balad اlmaali ilaa aakhara annagu aniga soo maray asalkan waa maxay zakadu waxay ku dhegtaa oy qabataa waana sida raajixa ah cayn almaal maalku meeshuu joogayna zakadu raacaysa waxaan u daliishanay marka labadaa asal labada aal asalka koobaad oo ah waa ee muna maaliya ku tacaluqaysa riqaabta amwaasha daliilkii faturaddu tukhadu min agniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim nabigu markuu sucaada diro u sheega in zake laga qaaday akhniyadooda muslimiinta soo islaamay laguna celinayo idaafadaasi waa idaafatu ahli اlbalad ee ma aha in loo geyn muhaajiriin iyo madiniya ansaar la ayadoo nabigu ninka u keena zakiis uu ka aqbali jiray haddana asalku waa sida waxaa kaloo u daliishay xadidka cimraan bn xusein alimaam abu daawuudna u baabaystay baabu naqli الzakaati min beledin ilى aakhar cimraan bn xusein baa waxaa diray ziyaad ibn abi aw axad alumaraa baa caamil ka dhigay muslimiinna diinta baryi zakadana ka ururi mudduu ku maqnaa waagii dambuu fariin u dir u cimraan xuseen oo imow wuu yimid cimraan waxaa soco iska lugaynaya sidiisi cimraankaad ogeyd oon xoola awoodin wuxuu hi xoolihii awe ayna alamaal buui xoolihii intaa sanadkaad urinaysay ee un zakawaad wuxuu i ii dirtay aniga mise inaan diin baro zakadana ka ururiyaad ii dirtay wuxuu diinka inaad barto zakada ad ka urursaan ku dari aw xoolihii laakiin wuxuu hi waxaan ka qaadnay akhadnaaha min xayu kunaa naahuduha calaa cabdi rasul sl slam wuxuu hi wadactuhaa meesha aan dejin jiray fii caddi rasuulilah dadkii baan ka qaadnay masaakiintoodi baan ku celinay buui saasayna ahayd xilliga nabi maxamed oo xadii saxiixa halka xadii baa yuu u abu daawuud baabkaa dhan wuuna ka tegay xadiidkaas iyo xadiidka ibn cabaas iyo kii mucaadid garanaysaan tukhadu min aknaayin waturaddu asalkaasaan taagana adharku waxaa weeye haddii aad zakadii meeshii iyo xoolahaadu joogeen iyo beledkay joogaan aad ka qaaddo ood beledkaad u rarto ma ansaxay zakada ayada waa sadaqa kaa baxday mar labaad inaad bixisaa waajib ah awshe aad laskaga ilaaliyo ayb muqaabilkas wuxuu leeyahy hadday baahi jirto ka daran tan aad joogto tu ka daran ay jirto ama qaraabo xagga baahan joogto oo duruuf kale ama meeshaad joogto daaru xarbin oo kufrin meesha kanla ay daaru islaam tahay yani asbaab keenaysa mise dheeraad hadday jirto waa la naqlin karaa bu asagu daahirku leeyahy muqaabilku cafwan laakiin alahar alraajic cinda shaaficiya xadiidka cimraanna uu tusay waa sidaa iyada sidaa iyada oo zakawaadkii kale ee nabiga loo keeni jiray maxay ahayd waxaan leenahay waa wixii ka soo hadhay fuqaraau dalika albalad faaidkii maalkii dheeraadka ee ka soo hadhay ummaddii meelaha deganayd leanno ayaa weeyaan wixii muhaajiriin ansaar soo gaari kari jiray ama fay kale iyo khanaa'im kale iyo xisaabo kale ahaayeen baan leenahay axaadiidu saasay ku caddahay weeye dagaalka anagu adugu waa qaabkaas madhabka anagu waa madhabu maalikin wa axmed wاthawri waa jumhuur fuqaha siday qabaan baa sida shaaficiyada maalikiyada xanaabilada sufyaan athawri ma banaano in zakada laga raro meeshay ku waajibtay iyo xooluhu bartay joogeen laga qaado meel kale loo safriya ma banaano xanafiyadu waxay leeyihin waxay daliishadaan zakawaad dhowr ahoo ay arkeen in nabigu loo keenay madiina loogu keenay muhaajiriin ansaar la siin jiray maxaa soo caddeeya inay tahay ay zakawaad tahay toos ah sadaqaadka iyo geeli dhannaa nabigu suntahay iyo hawlihii meesh maxay ahaayeen waxaa la baa weli waarid ay waa maxay inuu ahaa alfaaid alfaaid xorii dheeraadka ay ka batay wey fuqaradii meesha jooga kadibna madiine la keen cimraan xuseen baan idin baabiyaa la yidhi saasaan yeeli jiro ku celin jir hadduu wax soo dheeraado amiiro waa ku keeni lahaa way madiinaan keeni laha baytulmaalka laakiin wax ka batay lamama haya masaakiin waa masalaadu aad laiskugu hayo marka zakadaadi rabe ku caabudaysay ha ku khamaarin ee ka fiirso muhimaddu waa intaas walow cudima alasnaaf asnaafta haddii la waayo fi lbaled wajaba naqlu markaa ayaga haadi beledka aad joogtay zakadu kugu waajibta xoolaada joogeen baaba laga waayey wax zakadii mutaba sideeddiiba waa la waayey wajaba naqlu markaa in la raraa waajib ah in la raraa markaa waajib litacayunihi xayu lam yuujad waa markaa cayn weliba fardu cayn wey laakiin waxay shaafici ka niqaashaan hal yatacayan alaqrab falaqrab beledkii haddaad ka weydo dadkii mutay sakadii beledka kugu xiga miyaad u darin mise waxaad ka tuuri kartaa adoo gaaris geyn kara waxaad ka tuuri kartaa madheere iyo muxuu ahaaye wajeer adoo wajeer iyo madheere geyn maxaad ka tuuri kartaa muxuu ii sheeg ayl baad ka tuuraysaa iyo qandalaad ka tuuri a loogu bood masaakinta soke markaad aadayso meel aan la ogyahay aw bacdhum baa la waayey barkood baa la waayey wajawasna xaggana waxaan banayn annaqla in sekada la rari karaan banaynay wajaba waa waajib markaa in barhkood loo rara <clears throat> lima ukir dhiciladan soo sheegna haddi laway tacayuntay sheekhu wuxu uhi wailaa fa yuraddu cala qaalkan wuxuu leeya kulligood lama waayine barhkood baa la waaye qaybta hore aw bacduhum marka maxay ahayd cudima alasnaafu kulluhum way taa hadda hore tandana barhkood baa la waaye barhkii la helay baan horta siinaynaa barhkii la waayey qaybtiisina waan xawilaynaa wajawazna naqla wajaba naqlu libaqiyat اlasnaaf inta dambe soo hadhay waxoodii baa loo hadhay ilan barh baad waday barhna beledkan u jiraa barhka aad heshay horta waxooda sii afar baad heshay saddex sifid baad heshay intood u dhiib inta kale ku aadana asnaafta kale haddaan dhahno zakada in la raway bannaan tahay oo dee ra'yigii muqaabilka ah baan raraynaa wajaba naql wa ilaa haddaan dhahno naqligu ma banaano oon adharka cuskano fa yuraddu wixii soo haray waxaa lagu celin cala lbaaqiina intii joogta cani mawjudiin ujeedaa afar sifid baad heshay inta kalena beled kalea lagugu sheegay waad kuwanaad ugu celcelin waa waa irtagii iyo radig aad soo marteen oo kale iyo mee eh, intana la sii inta waaan leenaha qaraaba alla u salo loo raro oo gaari loo saaro waqiila waxaa la yidhi maye radi ma jiro yunqalu waa la radi oo waqiilku wuxuu leeyahy jawasna naqla aw lam nujawis waxaa weeye wajaba naqlu waqiilku le isagu mar haddii asnaafta qayb la helo qaybna la waayo qaybtii la hel waxeedii baa la siin qaybtii kalena waxoodii waa loo sii qadaya masale shaaficidu ka hadlaano waxay dhaheen haddii dadkii zakada mudnaa zakada ay diidaan inay qaataan maxaa lagu samay zakadii baa la soo ururiyey sideed istifa way joogaan waxay dhhen sagamada ra qaadan mayno cirka la aada waxay dhhen sharciga lagu jihaadahayaa waa in lagu jihaado xoog ku qaataan oo <laughs> maxaa jira waxay dhan waa shaciira min shacaa'ir اlislaam zakaadka in laga qaado aqhniyada muslimiinta oo la siiyo dhibanayaasha fuqarada muslimiinta khusaadooda musaafiriinta dadka daymaysan dadkii islaamka loo soo dumahay in la siiyo waa shaciira min shacaa'ir اlislaam qur-aankaana sheegay nabiguna waa gebagabeeyey ninkii markay diida santaaga wuxuu diidan yahay in shaciira min shacaa'ir islaam la muujiyo madaxa la bashaaq bay si dib dambe iyo mudaaharaadka usa usoo noqonin ila waa mudaaharaad cala ayib marka shaafici warkood wa saalma haddiiba jamaacadii iyo aadaanka dadka lagula dagaalamayay maxaad moodaa zakadii hirgelinteedii iyo wadadeedii warkooda war saalan ma ah wa shardu saaci aan ka tagne saaciga shardigiisu waxaa wey ninka saaciga caamilka ah ee xoolaha soo ururinaya kownuhu xuran xuran baa sharda waa inuu yahay nin madax bannaan dakaran weliba labbaa shardi ah cadlan lagu kalsoonyo markhaati geli kara haweenku sucaad iyo cumaal ma noqon karaan maxaa yeelay safarkaabaan loo ogolay xishmo iyo xurmaa laga rabaa waqarna fii buyuutikuna weeye warkoodu war asturan inay intay labistaan fardaha holan dhan xoolan ururayna weeye tabaruj nooc ah weeye abulxasan maawardi asu wuxuu leeyahay haddii way bannaan tahay maca karaahatin gabdho idoo asturan ba hawlaha qabsan kartaabu maxaa jira xisaabay ku fiican tahay baana jira isagu qaadiba hawlaha waa weligiisi uu ku dagaalamay laakiin shaaficiyay dhe warkaasi waa war zaa'if ay dheen waa baabi'iye weligeedna lama arg bayn islaan saaciyeeda ka keen xilligii maxamed iyo saxaaba ka keen bay wa shardu saaci kownuhu xuran dakaran cadlan faqiihan garanaya biabwaabi zakaa zakaadku soo urun inuu garan xoolaha waxa ka waajibaya iyo waxa ka baxaaya iyo xoolahay sakadu ku waajibto maxaa yeelay لأnnaha waa wilaayaan leenahay xor dakara oo cadlia لأnna mxuu ahay sicaaya waxaan leenahay waa waa wilaayo wilaayada waxaa loo shardiya الذukuuraةu والxuriyaةu واlإسlaam واlcadl iسlam muxuu udhihi waaye cadlan bu kaga kaaftoma ila kitabka waa kitaab muujiز mukhtasara cadlan haddaan ku dhahay macnadu waa maxay iska garo oo muslim baa soo horeysay wey ayib waxay ku daraan oo kale walaysa min dawi اlqurba walaa mawaalihim walaa min almurtazaqa shaafici way kordhiyaan shuruuda waxaa kaloo shardi caamilku inuusan ahayn min dawi اlqurba qaraabada nebi maxamed ila ninka saaciga nabigu wuxuu yidhi hala siiya qur-aankuna sheegay in sahmi uu leeyahay qaraabada nebi maxamed oo reer bani muطalib reer bani hashim cindana aana looma ogola zako marka xaq baa dhacahaya sahmi sinfidhin baa dhacahaya xadgudubkaas u dhici marka waa inuusan ahayn saacigu min ali beyti rasuuli الlah waxaa kaloo walaa min mawaalihi ahlulbeytna inuusan addoon ahayn ay oreeyeen addoon ay xoreeyeen walaa meel murtaaa murtaaqadii mujaahidiinta ah ee fayga wax laga siin jiray ee la biilahayay iyo mushaarka lahaana inuusan ahayn maxaa ninkaas camaala wax kuma qaadan karo maxaa yeelay xoolo gooni uba leeyahay oo lagu daryeelaa fain cuyina haddii loo cayimo lahu lisaaci waalcaamil baa loo jeedaaya akhdun meeluu wax ka soo qaado iyo wadafcun meeluu ku bixiyo lam yushtarad ilfiqu markaa ila marka waa safiir waali ma aha hunaa waxay isu bedeshay risaalo fariin buu gudanayaaye ma aha waali iyo wilaaya wuxuu ku inama huwa safiirun wa rasuul waxaa layidhi xoolahan hebel intaad u tagto toban halaad ka soo qaad baa layidhi tobankaa halaadna mee heble gee baa layidhi ninkaa asagoo faqiilma reemiyii dhaga xidhan oo jaahil asagoo ah loo hawsha uu qaban kara ariin bu soo yidhi odaygii hebel ah toban halaad ka soo qaad oo waxaad u geysaa eedaheblaayo marka intaan ruux aan karaynin baa jira intaa fiqi ooma baahno fain cuyina lahu ahdun wa dafcun mucayan wey lam yushtarad ilfiqhu waad garateen bay lata liannaha huna waa sifaaratun walaysat wilaayatan marka hadday sidaa tahay looma shardiya fiqi iyo xoriye iyo dukuura midnaba marka ayada ah tan dambe ee sifaarada ama risaalada ah looma shardiyo ukuuro xoriyo i midna loma shardiyo waxaa kalo wanaagsan walyuclin habardhaba imaamku shahran bil liakhdi akhdi zakawaat bil lagu talagalo oo zakawaadka la uruuriyo dadkuna ay ku talagalaan habardhaba ha cayimo tan waxay khusaysaa xoolaha aan lahayn xilli mucayana oo laga zakeeyo amaa xoolaha iyagu xilli mucayana leh looma baahna in wax loo qabto beeraho kale dalga soo go asag oomaban waa la yaqaana xilligu go ma la abuuray ha bs waa la yaqaana xilligay go-ayso taa adu cayimi maysi laakiin lacagaha iyo xoolaha nool iyo waa in bil loogu talagalo waliba waxaa fiican baan idhi in bisha muxaram laga dhigo ila sanadkii bilowgiisi weeye saa darteed soomaalidu badankeed waxay u taqaanaa bisha ayadaa zako waa bisha zakada la bixin jiray oo dad muslimiin oo dhaqankooda sidaa kusoo socday weeye ayib xilligii zakada la zakay u yaqaanaan halkaas inagu nooga bilaabata idinku muxaram dhaha lakin anagu zakan dhahnaa wayusana waxaa la suneeyaa masaa'il kalu sheekh u gudbay shantii masale wuu dhameeyey imaamku wayusana waxaa la suneeya wasmu nacami sadaqati zakada xoolaheeda in la sunto iyo walfayi xoolihii fayga in la sunto fii mawdicin goobna laga sunto laa yakuru shacru timiisu aysan badnayn haddii meel timo badan oo daaful badan ama dhogor badan aad ka suganto yani durbaa dhogorti baa qaranaysa sumadiina waa dhumaysaa ayb waana xadiidkii anas baa u daliila fi saxiixaynaad garanaysaan nabiga waxaan u imid oon wiilkaanagi cabdullaahi u keenay suntahaya geedii zakada dhagahana ka suntahaya ayb wayukrah waxaa la koodaa alwasmu fi lwajhi wy wejiga in laga sunto xoolaha waa karaaho waxa laga hadlahayo waa xoolaha hayru aadamiga ah hayru aadamiga ah haddii faygii ama maxaanku dhahdaay xoolihii kale ee meesha joogay baytmaalku lahaa bini aadam ku jira addoommo ku jiraan wejiga lagama sunti karo ijmaacan xaaraan wey waxaa laga hadlaya karaahay iyo xaaraan laisku hayo waa xoolaha caadiga ah bini aadam meesha kuma jiro amaa bini aadamku mamnuuc wa meesha iyada qultu waxaan idhi bu ihi imaamku alaصaxu yaxrumu wey yakunu naga daa raaficiyow wayaxrumu اlwasmu fi اlwajhi dhe buuri waa xaaraan in wejiga laga sunto oolaaas wbihi jazm abu mamed abaqwi saib har sun wkitaab tahdiib i sag waa gooyey wfii صaii mslim ai mslim waxaa ku jiro danawin u shara uu og yahay lacnu faacilihi faacilkiisa in la lacnaday yani ninkii wejiga ka sunta xoolaha oo saxaabigii dameer ka suntay wejiga lacan allahuma wasama hada nabig sal slam dameerku halkanti laga suntay sanka ka iqaayo bururtuka nabiga soo galay buu ka xanuunsada hawsha nabigu marka wuu lacnaday ninka hawshaa sameeyey ayb xadii gooniana wayba ku timidba saa darteed imaam xarami wallahu aclam bu imaam xarami wuu qaadan waayey shaaficida warkeeda wuxuu yidhi waladii dakarahu اlasxaabu alkaraahiyatu alwasmu fi lwaj asxaabtu waxay sheegeen buu i inay karaaha tahay wahada alxadiiu yatadaman taxriim xadiidkii intuu keenay xadiidkan asaga wuxuu keenayaa hawshu inay xaaraam tahay nihaayaha mujalladka kob iyo tobnaad bu sida waana siduu sheegay w nawi hortii baa la rajaxay in masaladu ay xoog badan tahay bakawi xataa waxaa ka horeeyey imaamxaramayn bakaw qarnigii shanaad weliba lixaad buu qayb ka soo gelaya inuu an boqol toban iyo lix abaan umayna xilliguu imaamku dhintay bakawi juwaynina waa afar boqol toddobaatan iyo sideed meelahaas muxuu ahaa toddobaatan sal meelaha taqriiban marka masaladaas saasuu shok ku dhameeyey waxaan u gudubnaynaa gudbaynaa faslun fasalkan wuxuu ka dhigay imaam alghazali kutubtiisa masala saadisa shantii masalada soo marteen ayuu lix kaga dhigaa baabki labaadbu wuxuu dhaha wa fiihi masaa'il lixdii mas'alou tiriya tan oo u dambaysiiya raaficina waxay u arkeen inay tahay masale ka madax bannaan baabkaas shan masalaa gelayso ku saabsan zakada waajibka tan waxay khusaysaa sunnada sadaqada alla loogu dhowaanayo faslun fi sadaqa fi sadaqa tadawuc cafwan tadawuc ilaahay dartii loola baxay en waajibka kugu ahayn sunnatu waa ariiq nabi waa ariiq muslimiin way khayr badan tahay qur waa ammaanay rasuulku aad buu hawshaasi xaqeeda u muujiyey ilaa u nabig sal slm nin walba aakhara wuxuu harsan doonaa hooska sadaqadiisa maalinka qoraxda madaxa laisu keena ee meel la harsaa la waaye ee dad yar uun carshiga rabbiga harsanayaan nin walba waxaa hoos noqon doonta sadaqaduu la bixi jiray ittaqu naara walow bishiqi tamra nabigu aad buu ummadda ugu caraabiyey waana shay mudan in laisku caraabiyo sunnatun wey wataxilu waxay u bannaan tahay lianiyin nin hodan ah. sadaqada nin hantilaha la siin karaa baahi bin aadan ma dhammaatee faraha loo gelin karaa xadiidkii waxaan ku dhegna tusaddiqa calaa haniyin ninkii inuu sadaqa la baxa damce habeen u dhiibay mxu mid daaniyada habeen u dhiibay muxuu ahayey mid tuuga habeen u dhiibay mid qani ah kadibna la yidhi waxaa laga yaabaa inuuba barto sida wax loo bixiyo kugu daydo xoolahan la fadhiya ku nafbaxayaba uu kaaga daydo waxbixinta marka asalku waxaa weeye dadka dhibanayaasha la siiya laakiin hani haddaad siiso oo dan iyo allow dhawaasho u siiso dhib ma sadaqadu waxay kaga duwan tahay waxyaabaha kale waa shay aad u bixiso aada ajir ka heshid alle aada ugu dhawaatid wax kalood mulaaxadayn ruuxan xurme karaame kuma muuqato ataqarub ilahi keliya kuu muuqda wataxilu lianiyin bay u banaan tahay iyo wakaafirin gaal in la siiyo kitaab acima waxaan ku gaari doonaa udxiyada sunada ah inuu imaamku jasmin doono inaan gaal la siin karin udxiyadii sunada ahayd hadduu sheekhu jasmiyey inaan gaal la siin karin sadaqadan caadiga ana muxuu ihi imaamku ha la siiyo gaalada waa banaan in la siiyo wuxuu ku dhegnay cumuumkii fii kuli daati kabadin rabatin eh, ajru ama sadaq ayb i kuli kabadi rabatin ajr baan ku dhegnay iyo qowluhu tacaala wayuطcimuuna الطacaama calىa xubihi miskiina وayatiima وasiiran asiirka hadda waa gaal ruux muslim asiir ma noqon karo waa laga hadlaya waa gaalo lasoo qafaashay in wax la siiyo haddii noloshoodaba intii maxaabisan loo qabto in la sii daaya ay banaanaatay in la nooleeyana way banaan tahay culamadu leeyihi wa dafcuha sadaqada in la dhiiba siran si hoose oon la sheeg sheegin wa fii ramadaana sadada in hoos loo bixiyo da qur-aanka ammaanay in tubdu sadaqaati fa nicim maa hiya wain tukfuuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khayru lakum ayib wa fii ramadaan ramadaan gudihiina la bixiyo ramadaan inuu nabigu sadaqada u degdegi jiray khayrkao dhan ba kordhin jiray labanlaabi jiray wax walba bisha ramadaan wax kale ka khayr badan yahay bixintiisa asalkaa guud baan u daliishanaa iyo axaadiista waaweyna ku timid fii fadli ramadaan sadaqaduna waa shay khayr ah bishaasayna kusii fiican tahay iyo xadiis dacfi ku jiro nabigaa la weydiyo nabi allow sadaqateebaa u badan sadaqatun fii ramadaan sadaqatun fii ramadaan fii jaamic tirmidi lix boqol lixdan iyo saddex baa ku yimaadaa dacfi xataa badan kuma jiro wadaad daciif un ku jira sadaqatun fii ramadan lix boqol lixdan iyo saddex tirmidi aa laga firi sokeeyo in la siiyo waa sadaqo kaa baxaysa alla dirtaad u bixinayso baahanaha soomaaliyeed iyo midka soomaaliga qaraabadaada ee muslimka ee ku xiga in adeerka abtiga walaalka dhibanaah inaad siisaa ka khayr badan lanna axaadiis badan ba waxay ku timid inay tahay sadaqatun wasila sadaqada aad qaraabada siiso waa sadaqo iyo qaraabo xidhiidhis laba ajir baad leedahay wakii subanuu ku yidhi markay zaynaba tinaba allow agoon agoonna waa koriyaa cabdullaahina hadde nin tabaryas weeye caruurtiisina waa igu hoos nooshahay zakaan bixinaya sadaqaade ayaga ma siin karaa wuxuu siiba laba jimad ka helaysaa abu alxa alansaari markuu nabiga bayruxa xaggeen dhigaa wuxuu yihi ila quma ku bixiso beertaasi qaraabada oo marka xasan bin haabit iyo ubay ibnu kacab iyo saxaabo dhow oo lix aw isku awga lixaad uu ku bixiyey maymuuna zawji nabi sal l slam ayaa jaariyad sadaqaysatay addoon bay xoraysay markaasay sii days nabig wuxuu waxaa kaaga ficlan lahayd inaad siiso abtiyaasha ila waa qaraabe marka nabigu aad buu u jecelaa dadka qaraabada in laga warqabo iyo wajaarin daris la siiy ila xuquuq badan buu leeyahy yaa afdal way isku cadfanta intoo dhanba wa dafcuhaa siran wa fii ramadaan waliqariibin wajaarin afdalu wey intaasoo dhan saasay ku fadli badan tahay aaadii badan baan iyo adilo badan baana ku timid dariska xadiidka caaisha wey nabi allow sadaqaad baan bixin daris baan le kee igu xaq mudan aqrabuhumaa ilaa aqrabihim minka baaba midka kugu albaab sokeeye si waa inaga qadiyadaan soo mar taas aan intaas kaga tagno daris xaqi dariskuu leeyahay waa islaamnimo marka mar haddaad macruuf iyo khayr kaa baxay ixsaan ayaga ayaan haka qadin waman calayhi daynun ninkii dayn lagu leeyahay aw lahu man talzamhu nafaqatuhu aniga laba wow baa dhigan aw lahubaana wanaagsan aw walahubaa ii dhigan waman calayhi d dayn lagu leeyahay aw lahu man ama wuxuu leeyahay duuloo talzamhu ay ku laazimaysa nafaqatu biilkiisii dayn baa lagu leeyahay ama maxas ku saaran baa jira waalid caruur xaasas biilkoodii lagaa rabana waa ama dayn baa lagu leeyahay yustaxabu ninkaa waxaa loo sunneeyaa anlaa yatasadqa inuu waxba usan la bixin sadaqo ah xataa yuؤaddii ilaa uu guta maa calayh adoo biilka carruurta iyo reerkii iyo waalidkii soo helay waa sadaqaysanhaya kuwa inaad biso waa waajib sadaqaduna waa sunno marka faham la-aan baa ku haysa dayn baa tunkaada khatar ah intii yarada dayn iskaga baxo aad tihi allah faxane wadaadow marka waxaa weeye ma wanaagsano xaqan horta iska bixi xorow kadibna wii dheerada sadaqayso nabigaana ka sugantahay wabda biman tacuul wixii aad hesho ku bixi ku bilow dadka aad biilayso ee xilkooda ku saareen mas-uuliyadooda waa sadaqa iyo ajri ka helaysaa ya sheekh erowni inta u daran ku wareegeystaa sheekh abdimajid wuxuu leeyahay kutub ma laga gadan karaa kutub <laughs> kutubtu sadaqa maaha de adaa roobiilkaadi waxaad hesho adaa u horeeya duruuftada hadday toodan ka maarmayn waad ku iibsan karta kadibna ayaga wixii ka soo hadha si waxa adugu aad ku iibsato ma aha sadaqee waa nafaqa linafsika wey ibda biha binafsika uma uma xadiidkii ah wey laakiin hadduu kitaabku daruuri ahayn oo wadaadaha muxuu ahay hadda soomaaliya wax iskaga bateen in kutubta lagu sharaxdo guryaha oo wa iska noon faraajini maacunba iska noqdeen haddaysan kitaab daruura uusan ahayn oo diin kaaga xidhan tahay kuma iibsan kartid caruurta iyo haweenka si gaaja u dhammaynin ayb qultu waxaa idhi bur al asaxu waxaa weeye taxriimu sadaqatihi ninka ilan raafic wuxuu soo yidhi yustaxab yustaxabu mahu nawow xaaraan weeye nin dayn lagu leeyahay ama dadkii biilkooda waajib kula ay baahan yihiin inuu wax sadaqaysto waa xaaraan saau alaصx waa taxriimu sadaqati midka asaga sadaqaysu inay xaaraan tahay bimaa uu sadaqaysto yaxtaaju ilayhi asaguu u baahan yahay linafaqati man ruux biilidii talzamu ay ku laazimayso nafaqatu biilkiisa aw lidayn ama dayn darteed oo laa yarju uusan rajaynaynin lahu lidayni wafaaan bixin wuuu ku bixiyo haddaad leedahay dayntii waxaad kaga bixin do mushaarka bishan soo socdee intan la sadaqaysta dhib ma laha laakiin nin intuu soo helayba meel kalean aan u ciirsanayna waan bixinaya ilaahay baa faxan ilahay baa faxan ilahay baa ka dambaysanaya somaaliya waa taqaana marmarinaya haddii intaad ilahay faxanta laha wixii yaraaba aad dhiibto oo hadhow xaajadu hirig noqoto ood xoqoto waxaad dhihi islaantu ay kugu qaylo caa ku dhahaan waxaad dhihi de ilahay baa qadaray naga aamusa ilahay baa qadaray maxaa marka hore maalintii horta maamush agaasin baa lagaa rabaa nawowi siduu sheega baa saxa maxaa yeelay xadiidka cabdullah bin amr caas u daliil ah, fi saxiix muslim wagayrihi kafaa bilmari iman an yudayica man yaquud ayb inuu dayaco man yaquud ciduu biilahaya wy man yamuun riwaayo kalena wayba jirtaa oo an yaxbisa can yamliku quutahuna waa riwaayo kale ayb wallahu aclam buu imaamku yidhi wa fi istixbaabi sadaqati sadaqada ee sunays jacaylkeeda lajecelyed ma shay sadaqaysto fadala ka dheeraada can xaajati baahidiisa awjuhun baa ku jirta cindana taas wuxuu ahaa nin sadaqaysanaya waa laga soo hadlay inay xaaraan tahay hunaa waa maxay xaaskaadii iyo carruurta biilkooda waa diyaar adugu baahidaadiina waa waad kafaysay wixii ka dheeraada baahidaadii ma la bixi kartaa mise maya qaabteed oo la bixi ma kulligii mise badh wa fi istixbaabi sadaqati man fadala can xaajati awjuh wejigakooda waxaa weye yusallu muطlaqan wejigakood waxaa weeye asaxuhaa aaliuhaa bay marar badan ka cabiraan aimadu labada dareefa iska soo horjeedo iijaabkii salbiga ama nafyigii ibaatka ah waa laga booda ikhtisaaran aaliuha baa laga bilaabaa maxaa yeele mid wuxuu leeyahay yusanu muطlaqan baahidaada wixii hanti e ka dheeraada inaad sadaqaysataa sunno ah midka kale wuxuu leeyahy laa yusanu muطlaqan lama sunneeye baahida way soo noqnoqon hadhow baad ummadda lugoyn doontaa oo tugsan doontahay waxaada asturoo meel laga fadhiiso wejka saddexaad wuxuu leeyahay asaxuhaa waxaa weeye in lam yashuqa calayhi asabru sabrkaad usan dhibaynin istuxiba waxaa loo sunneeyaa baahidiisa wixii kama inuu sadaqaysto wa ilaa haddaadan sabri karin hadhow calacali doonto falaa looma sunneeyo waxaa loo deliishadaa qisadii sayidina cumar iyo abubakar qabsatay fi sunad garanaysaan abubakr baa xoolihiisii intii caruurta markaa bilinhayeen ee habeenkaa ku xidgalayn wixii kaleo dhan soo qabqaaday macal mareegii dusuudii macal suxuntii buu nabi maxamed buu keenay nabi waa sadaqee islaamka iyo ciidan qamsuminta eh, ku sahay maxaad oga soo tagtay carruurtii ilahay rasuulkan oga soo tagay buuri idan abubakr hawshaa ma dhibto haddi ayib saaxiibu sabrin buu ahaa cumar baa asaga wuxuu keenay xoolihiisii nuskood buu laba isla ka dhigay yuu qayb reebay qaybna ugu keenay marka maalinka wuxuu is lahaa nin kaa fiican ma jiro kadib ale abubakar baa kulli macalmareegihii waxaari soo furfuray marka asaxa waxaa weeye in lam yashuqa hadduusan dhibaynin asabru dulqaadka hadhow lambila-aan baa iman xoogo waa laisku dhi waa la iscamajuujin hadhow haddaadan rargubyoon doonin oo tabarum iman doonin waxaa weeye oo kuu fiican tahay istuxiba wailaa fala meesha waxaa ka baxay adiyaafa sadaqaa lagu yiri waxa laga hadlay waa sadaqo diyaafada ma aha marti hadday kuusoo martido inta yare kuu taalaad u karanaysa taana waa loo lannaha waa min makaarim alakhlaaq lagama hadla middaas gaadiidka adootad u gawracaysa ceesaanta kuu xidhaneed carruurta ugu cadaynshaha iyo yaabiska aad kaga dakrayso iyaad u dhiibaysaa intaad u gawracdo taa waa baab kale lagama hadlaayo waxaa laga hadlaya waa sadaqadii loola baxaayey alla u dhawaasho hunaa adiyaafa kuma jirto wadaaddaa khaطan u hosgeliya marka lama ogolo wakharaja bisadaqati adiyaafatu falaa yushtarau fadluha can munatihi e, ayb iyo waxaajati man dukira min alciyaal lama shardiyo saa darteed waa kii e, habeen ay soo marteen martidii nebi maxamed ee loo geeyey caruurta yidhi naga seexi mashquuli fanisan inoo daar inaan waxbanayna ooga dhig kuwana mashquuli caruurta gilgil oo hurdo ku rid inaguna iga soo horjeedi bu iska inaan cunayna intaa ha ku cidgala wadaadkay ki nabiguna ammaanay waagimuu ka baryey hawshay sameeyeen labadaa wadaad reerka asaga marka kharaja bisadaqati diyaafa waxaa waye mareegaha loo furi neefka kuu jooga loo guuri liannaha waa min makaarim اakhlaaq iyadu xuduud ma laha intaasuu darsigu ku egyahay wallahu aclam